Mm-hmm. allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaal ahli nnaar waxaanu weli ku jirnaa kitaabkeennii qiimaha badnaa ee ka warramayay noloshii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa darsigii toddobiyo tobnaad wuxuu sheekhu leeyahay raximahu allahu raxmata waasica wanafacana allahu biculuumih baabu ma jaءa fi cibaadati rasuuli اllahi sala اllahu aleyh wasalam wuxuu sheekhu u baabaystay axaadiista ku soo aroortay cibaadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam in iyada oo aynu baabunowm ka soo baxnay cibaadada lagu xejisiiyaa waxay ku dareensiinaysaa oo sheekhu uga golleeyay hurdo keliya inaanay habeenku ahayne adigoo seexday oo nastay waxaa lagu xejinayaa inay cibaado tahay cibaadada lagu xejinaya hurdadu ama ha noqoto salaatuleyl ama ha noqoto witri ama ha noqoto salaad subaxe hurdada inay cibaada ku xigto ayuu ina dareensiinayaa cibaadana waa wixii laynoo abuuray ee adduunyadaba laynoo keenay wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadaduna laba mafhuum bay leedahay mafhuumka halkan aynu ku haynaa waa tii gaarka ahayd weey waa almafhuum alkhaas waa acmaasha iyo afcaasha ilaahay loogu dhowaado sidooda waana ta ilaahayna faraya wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin waxaa lagu tacriifiyaa gaayat almaxabati maca gaayat altadalluli walkhuduuc cibaado waxaa la yidhaahdaa in ilaahay laysu dulleeyo dullaynta ugu badan oo loo dheganuglaado adoo jeclaanna halkii ugu dambaysa ka gaadhay marka waa soonkii iyo salaaddii iyo sakadii iyo xajkii iyo waxyaalaha noocaasa waa cibaadadii mafhuumkii khaaska ah wey marna waa mafhuum guud oo noloshoo dhan baa cibaado laga dhigaya noloshaadoo dhan ayaa cibaado ah oo waa maxay ilaahay wuxuu rabaa la waafajinaya haddaad nolosha sida ilaahay rabee waafajiso nolosha gebigeeda cibaado noqonaysa qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin marka imka waa cibaadada tacriifkeedii khaaska aha bayn ku soconaynaayo salaadiibuu weliba awoodda saaraya waayo marka cibaado la yidhaahdo cibaadada waxaa foolaad u ah hormood u ah hoggaan u ah salaad waxa koowaadee la xisaabiyana waa iyada faralkeedii kamuu hadal waayo faralku waa gundhigii wuxuu inta badan ka waramaya waa sunnayaashii waa nawaafishii sheekhu wuxuu ku keenayaa afar iyo labaatan xadiis baabkan qaala xadaanaa qutaybat bnu saciidin wa bishr bnu mucaad qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa abu cawaana can siyaad ibnu cilaaqa can ilmuqiirata bni shucba radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi sallaa waa tukaday rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa tukaday xata intafakhat ilaa ay barartay qadamaahu labadiisa gondood ay barareen fa qiila lahu waxaa lagu yidhi atatakallafu miyaad isdhibaysaa haadaa ay ka haada ma sidanaa isu dhibaysaayo naftiba sidaa u daalisay walxaal qad gafara allah ilaahay uu dhaafay laka adiga kuu dhaafay maa taqaddama wixii horeeyey ee mid dembika dembigaaga ah iyo wamaa ta'akhara wixii dib marayba qaala wuxuu ku jawaabay afalaa akuunu miyaanan ahaanayn cabdan addoon miyaanan ahaanayn shakuuraa mahadnaqiisu badan yahay oo daa'im yahay miyaanan noqonaynin xadiikani uu sheekhu ku bilaabay wuxuu tilmaamayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida axaadiis kale sheegayso salaadan la leeyahay salla salaadihii caadigaa ah maaha waa salaatuleyl nebigu salaatuleyl dheer buu tukaday ragcado badan iyo qur'aan badan deetana caaisha la hadlayso waxay aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cagihii barareen weliba barar kale maaha ay qarqarxeenba xadiiska dambe aynoo sheegi doona barar bay la qarxeen waa dhiigrooraya qof markuu in badan taagnaado dhiiggoo dhan ba soo gororaya markaasaa way aad bay ugu naxday iti yaa atatakallafu haada ma iyo cibaadadan isku hawlaysaa isku rafaadinaysaa waqad hafara allahu laka maa taqadama min dembik qolo kale waxay dha atatakallafu haakada takalluf marka haada in sideeda lagu daayo iyo in haakadaa la yidhaahdo oo lagu macneeyo sida aad isu hawshay aad isu hawlaysaa labadaba waa la yidhi waqad hafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar intaynaan dembigaa ka hadlin nebigu calayhi salaatu wasalaam in dadku ishawlaan oo ay cibaado isku hawlaan oo la daaliyo nafta wuu diiday wuxuu dhi ma calaykum maa tutiiquun fa ina allaha laa yamallu xataa tamallu mar gabadh loo sheegoo layidhi xadhig buu arkay xidhan xadhigan yaa la heblaayaa lahoo habeenkii bay ku tukataayoo markay lulooto ay sii dhacaysay qabsataa markaase haddana sii wada eh, salaadii wuxuu fura waxaa kari karaysaan baa laydinka rabaa marar badan buu saa kala hadlay takalufka iska daaya ina hada diina matiinun faawqiluu fiihi birifqin walan yushaada diin axadun ilaa halaba isna waa kacaynka samaynaya waxay culimmadu leeyihiin waxa kala duwan qofku wuxuu naftiisa u dooranayo caalimkaahi iyo wuxuu ummadda ugu fadwoonayo ummadda wuxuu ugu fadwoonayaa sahalid iyo fudaydin diinta loo fudaydiyo wuxuu ka waardiyeynayaa wax adag oo ay daalaan oo kadibna ay ka boodaan oo nacaanba wax yaroo fudud ay joogteeyaan oo ay sidaa ku wadaan ayaa ka fiican waxay ayaamo yar wadaan kadibna ka go'aan laakiin qofka caalimkii wuxuu naftiisa u dooranayo ee isagu ogaya inuu dhammaystiri karayo looma diidaayo walihaada markaad salaada keligaa tukanayso intaa doonta dareenaysa haddaad laakiin ummadda tukanayso maa waan iska macaansanaya lagaagama rabo waxa weeyaan dad duruufla kula daba tukanaya waa inaad soo gaabisaa markaa nebigu naftiisu u dooray sidii dheerayd laakiin ummadda muxuu dooray tii fududayd si diinta u nicin uu ku waardiyey weliba waqad afara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahir waa ereygii qur-aanku isticmaalay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taahir dembigan la dhaafayo nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh macsuum buu ahaa macsuum dunuubta laga ilaaliye buu ahaa dunuubta laga ilaaliye waa noocee ha laga doodo oo culammada usuulku ha ka doodaan laakiin in dembiga laga ilaaliyo oo isku waafaqsan yihin keebaa laga ilaaliyo isku khilaafsan yihiin raajixuna wuxuu yahay kabaa'iri kama dhacdo sakaa'irta tooda liidashada tilmaamaysa iyo gunnimada tilmaamsana kama dhacdo laakiin sakaa'ir ijtihaadii waa ka dhici kartaa marka waxaan la dhaafayaa waa sakaa'ir ijtihaadiya iyo taqsiir gaabin gaabin uu gaabiyey waayo ambiyada waxa dembi u ah waxaan innaga dembi inoo ahayn inaga inaad daqiiqadeer ilaahay ilowdo oo danahaaga wadato iyo saacadaba dembi inooma aha iyaga laakiin waa dembi ilbiriqsiyo kooban hadday ilaabaan ilaahay dembi ba u tahayoo way ka toobadkeenayaan waatii nebigu lahaa calayh salaatu wasalaam inahu la yuqaanu calaa qalbii wa inii la astakfiru allaha fi lyowmi miata mara inahu la yuqaanu calaa qalbii qalbigaygaa la yar daboolaa marmar oo daqiiqada iyo xaalado yaro kooban ayay maskaxdu meel kale ka shaxdaa markaasaan ilaahay boqol jeer istikfaar weydiistaa waa halkay ka keeneen waxay idhaahdeen xasanaat alabraar sayi'aat lmuqarabiin innaga waxa noocaasoo kale ina daqiiqadeen ilaahay ilowdaa waaba wanaag oo intii kaleo dhan baad ilahay xasnayd daqiiqadeeyo saacad intii ka badnayd baa xasnayd weeye adiga fadiilay kuu tahay laakiin ambiyada gaboodfal bay ku tahay gaboodfalkaana way ka laabanayaan oo ilahay baa ka dhaafaya markii intaa la weydiiyey laguuhi rasuul allow ilaahayba ku sharfoo ku maamuusay oo dembigaagii oo dhan dhaafay sidee baad isu hawshaa wuxuu idhi afalaa akuunu cabdan shakuuraa oo miyaana noqonayn haddii lay wanaajiyey anna kii mahadnaqaya mu odhan afalaa akunu cabdan shaakiran mana odhan afalaa akunu abdan shakaaran ee wuxuu idhi afalaa akunu cabdan shakuura shaakir waa in wa waa qofka mahadnaqaa laydhaha shakaarna waa mahadnaq badne shakuur laakiin laba macnuu wataa facuul waa mahadnaqiisaa badan waana joogto haddii imka qofka laydhaha kadaab iyo haddii la kaduub keba aad loo cayay kaduubba aad been badan yahay beentiisuna waa joogto ma dhammaato wey saadiq iyo saduuq way kala duwan yihin saduuqa marka falaa akuunu miyaanan ahaanayn cabdan shakuura cali bn abi aalib baa hadalkaa tacliiqiyo wuxuu yidhi inna qowman cabadu allaha rahbatan dad baa ilaahay waxay u fa tilka cibaadatu alcabiid waa wax wanaagsan laakiin waa maxay waa cibaadadii adoomaha adoomuhu baqay ku shaqeeyaan ninka ilaahay baqa ugu shaqaynaye ee jahanamo ka baqanaye cadhada alla ka baqanaya waa addoon laakiin muxuu marayaa darajatulcabiid waa halkii ugu hoosaysay qolana qowmun cabadu llaha ragbatan jeclaan iyo hunguri ay jannada iyo dembidhaafka iyo raallaanshaha doonayaan ay hunguraynayaan ayay ku shaqaynayaan fa tilka cibaadatu tujaar buuri ganacsadayaasha oo ganacsado markuu shaqaysanayo ididilu ku shaqeeyaa iyo intanaad heli doontaa iyo waxnaa kuusoo kordhi kan jannada raadinaya ee dembidhaafka raadinaya ee raallihaanshaha raadinayaana isna waa nooca ilahay buu la ganacsanaya in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum kii hore u yardhaamaa e, yarjuuna tijaaratan lan tabuur waa darajadii hore waina qowman cabadu allaha shukran fatilka cibaadat alaxraar qolada ugu sarraysaa waa mahadnaq warkoodu cabsidii way soo dhaafeen tamaciina waa soo dhaafeen shukri bay marayaan waa dadka ilaahay doortay ee ambiyada iyo muqarabiinta iyo rususha iyo weeye marka waa saddexaa darajo saddexdu waa dad wacan ilahay bay caabudayaan laakiin mid waa cabsi darajadii ugu hoosaysu ku jiraa midna waa maxabo iyo raqbad iyo wax doonis weeye ta ugu dambaysaana waa shukri naqi waa taa nebigu sheegaya afalaa akuunu cabdan shakuura xadiikaas waa xadiis saxiix ah qaala xadaana abu camaar alxuseyn bni xuraysin qaala anbana alfadl ibnu muusa can maxamed ibni camrin can abi salama can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly slam yusalli mid tukada xataa tarima marka waa inay bararto oo qaraxdo qadamaahu labadiisii logood ilaa ay bararaan marka deldelaacna waa la ydhahdaa laakiin deldalaaca waxaa keenaya bararkaa keenaya xataa tawarama wayna soo mari doontaa waaye eh, me waa riwaayad kale taasi inooma taallo xataa tawarama qadamaahuna way timi tanna waa xataa tarima ilaa ay qarqaraxdo qadamaahu labada cagood qaala wuxuu ihi faqiila lahu waxaa lagu yidhi atafcalu miyaad samaynaysaa haadaa sidanaad yeelaysaa walxaal jaa'aka uu kuu yimi ana allaha ilaahay tacaala korreeye qad ghafara laka inuu ku dhaafay maa taqadama wixii horreeyey min dembika wamaa taakhar qaala wuxuu u jawaabay afalaa akuunu miyaanan ahaanayn haddaa cabdan addoon shakuuran mahadnaqiisu badan yahay oo joogto yahay oo kaga jawaabaya fadiilada la gaadhsiiyey inuu isaguna jawaab waafiyo oo cibaado ah bixiyo oo ilaahay caabudo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu la munaajoodoo la faqo qaala xadiikaasna waa xadiis xasan ah waayo moxamed ibni camr ibni calqama waa nin khafiifu dabdi ah saa ogeed waa xasan qal xadana ciisa bn cuثmaan bn ciisa bn cabdiraxmaan aramliyu qaala sana cami yaxya bn ciisa ramli can alacmash can abi saalix can abi hurayta radi allahu canhu qaal kaana wuxuu aha rasul lah sal slam yaquumu mid istaaga yusallii xaala uu yahay mid tukanaya xataa tantafiqa ilaa ay bararto qadamaahu labada cagood bararaan fa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhaha ya rasuul allah tafcalu haada ay atafcalu haada ma sidaanaad yeelaysaa walxaal qad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taakhar qaala afalaa akuunu cabdan shakuuraa xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaana maxamed bn bashaarin qaala anba'na maxamed bnu jacfar qaala sana shucba can abi isxaaqin asabiici can alswad ibni yaziid annakhaci qaala wuxuuhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radi allahu canha can salaati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bileyli habeenkii uu tukado fa qaalad waxay tidhi kaana yanaamu waa seexan jiray awala alleyli habeenka awalkiisuu seexanaya suma yaquumu waa kici jiray fa idaa kaana min asaxari xilli suxuureedka markay tahay awtara witriga ayuu tukan jiray uma ataa waa tegi jiray firaashahu gogashiisuu tegayay fa idaa kaana lahu hadduu leeyahay xaajatun dan hadduu leeyahay oo xaaska ka leeyay alamma waa u dhowaan jiray biahlihi ahalkiisa hadduu dan ka leeyahay waa u dhowaanayaa jimaac ha noqoto ama mubaasharo fa idaa samica markuu maqlo al adaana adaanka markuu maqlo wasaba waa boodi jiray fa in kaana hadduu yahay junuban mid jinaabaysan afaada waa ku shubayey calayhi naftiisa min almaa'i biyo ayuu ku shubayey xaggii wa ilaa haddii kalena tawada'a waa weysaysaneeyey wa kharaja ila asalaa salaadda ayuu u baxaayey sheekhu sidaan horeydu ku sheegay si qurux badan oo farshaxanimo leh ayuu kitaabka u habeeyey wuxuu inoogu bilaabay salaad fara badan oo xaddhaaf ah oo caguu la barareen ayuu nebigu tukan jiray haddana wuu soo gaabinaya wuxuu leeyahay nebigu salaadihii tukan jiray qaybihii kala duduwanaa tafaasiishii buu iminka gelaya xadiidkana ugu soo horeeya waa xadiid saxiixa ah. caaisha waxay leedahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxaa la weydiiyey waxa weydiiyey aswad ibnu yaziid annakhaci salaatuleylkii nebiga ka warran maxay u weydiinayaan waxay u weydiinayaan si ay ugu dhaqmaan oo la yimaadaan su'aashoodu waa su'aalu macrifatin wa camal barashana waa tahay camalfalla weeyi marka wuxuu doonayaa inuu ku daydo dabeete waxay ku tiri kaana yanaamu awala leyl habeenka inta hore ayuu seexan jiray waa wixii cishaay ka dambeeya ilaa iyo kala barhka habeenka ayuu hurdi jiray wa shan saac iyo dheeraada ayuu hurdaya maantana dhakhaatiirta caalamka joogta waa meelahay ku taliyaan waxay dhahdeen nawmu awalu leyli anfacu min aakhirih habeenka awalkiisoo la seexdaay way ka manaafacaad badan tahay aakhirkiis habeenka aakhirkiisoo la seexdaana maalinta intaa doonto ka seexo maalintu ka manaafacaad badan yihi markaa nebigu saasuu yeeli jiray awaluleylka waa seexan jiray kalabadhka habeenkiibuu kuci jiray amaba xagga dambe qayb xigta markuu tukado tukado tukado xilli suxuureedka markay tahay ayaa awtara witriguu tukan jiray marka witrigiisu wuxuu u badnaa xilligaas suxuurta caaisha waxay leedahay xadiis kaloo saxiixa min kulli leyli qad awtara rasuulu llahi sal ly slam habeenkao dhan nebigu waa witriyaysta min awalihi bilowga waa witriyaysta waa bilowga wahalkee waa bacda cishaayiga wa awsadihi kala barhkana waa witriyaystay wa aakhirihi xagga dabna waa ka witriyaystay muxuusaa u yeelayaa taysiiran lilumma ummaddu u fudaydinaya kii bilowga horad witraysan karow ee ka baqan inuu soo toosi waayo xag hore ka witrayso ka soo toosayowna xagga dhexe iyo xagga dambe labadu waa fadli badan ka xagga dambaana ugu fadli badan waxay ku gebagabaysay wantaha witruhu ila asaxar nabiga witrigiisu suxuurta mu dhaafin xilligaa suxuurta ee cuntadu ay xidhmayso ayuu isaguna witre kusoo xidhay markuu nebigu witre kusoo xidho salaadii uma aataa firaashah waa yar nasanaya in yar buu indhaa casaysanaya uma ataa firaasha wax salaad subax ka horeeya si aanay salaad subax u adkaanin uma ataa firaashahu gogoshuu tegaya fa idaa kaana hadday tahay lahu xaajatun hadduu dan ka doonayo ilaa ahlihi ehelkiisa alama biahlih haddii markaa xaaska uu dan ka leeyahay ama jimaac ama mubaasharo markaasuu gudanaya fa idaa samica aladaana adaanka markuu maqlana waaba hadda aayar buu kacay tilmaamaya nashaadka cibaadaday kow ka tahay ayar ayar haddaad kacdo oo soo fadhiisato oo haddana ku yar laabato oo haddana soo fadhiisato caajis baa kaa muuqda caafimaadka iyo firfircoonanta wuxuu keenayaa adoo hurday inaad boodi karto fadhiba aanad marin oo waxaanay tilmaamaysaa kinaayatan can ilquwa awood markaa nebigu waa boodi jiray nashaadka cibaadada uu leeyahay bay tilmaamaysa shaydaankani way sanduleynaysaa haddaad soo yaro fadhiisato wuxuu ka kan waa ninkii eedaami jiray qadimi jiray eedaankii kale u dambeeyaa magaalada waa ugu horreeyey maxaad ka ugu horreysa ugu kacaysa ka dambaad ku kici doontaaye in yar yar laabo saad laaban wow intuu doonaya wuu helay waad ka shubi markaa markaa si aanu kuwa waswaasinin boodba nin sare jooga seexin kari maaye fa in kaana junuban hadduu janaabo qabay markaa afaada calayhi min almaa biyihii buu ku shubayaa biyihii wax ka minta waxaad ka dhigi kartaa tabciidiya bayaaninood ka dhigi kartaa wa ilaa haddii kalena tawadaa uu weysaysanayey haddaanu markaa janaabo qabin weyse keliya wa kharaja ila salaa salaaddana waa u baxayey inaanu salaadda toos ugu baxayn ee laba ragcadood sii tukanayeyna waa arki doonnaa xadiiskiis waa soo socdaa waayo qaala xadaana qutaybatu bnu saciid can malik bni anasin xaa qaala waxsanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala sanaa macnun can malikin can makhramata bni sulaymaan can kuraybin can ibni cabaasin anahu ahbarahu wuxuu waramay annahu ibna cabaas baata inuu hoyday cinda maymuunata maymuuna ayuu hoyday wahiya khaalatuh inagii soo marnay qaala wuxu uhi fadajactu waan jiifsaday fii curdi lwisaada wisaadada barkinta ballarhkeedii baan ku jiifsaday curdi oo caynka la dameeyo fii cardi alwisaadana waa soo aroortay oo la fadxeeyo caynka waa isku macna un fii cardi alwisaada wisaadada ballarhkeeda ayaan ugu jiifsaday macnaha wisaadadu markay miiskan oo kala tahay koonaheedan ayaa cardiga la odhanaya intaana duulkaa la odhanaya dherarkii markaa nebigiiyo xaaskiisu halkan oo kale madaxa dhigeen isna koonaha oo xaggaa uga sii jeeda oo halkii barkimo uun madaxa koolaan ka saaray ayuu seexday waa ilmo yar fadajactu waan jiibsaday fii cardi lwisaada wadajaca rasuul lahi sal slam wuu jiibsaday fii xagga u dheerayd ayay u seexdeen fa naama rasuul lahi sal slam rasuulka ilaahay baa seexday xataa ida intasafa alleyl habeenkii markuu kala badhmay aw qablahu biqaliil ama in yar kalabarhka ka hor aw bacdahu biqaliil ama in yar kadib kalabadhka ayaa faistayqada waa baraarugay rasuulullaahi sal allahu aleh wasalam fa jacala wuxuu gudagalay yamsaxu nawma hurdada inuu ka tirtiro can wajihi wejiga inuu maarata gacanta mariyo oo ka tiro hurdada wa qara'a wuxuu akhriyay alcashra alaayaati tobanka aayadood alkhawaatiima ee gebagabaynaya min suurati aali cimraan suma qaama waa kacay ilaa shan nin sibraar ayuu u kacay mucallaqin laalaada fatawadaca minha waa ka weysaystay fa axsana alwuduu'a weysadii baa wanaajiyo si wacan buu u weysaystay uma qaama waa kacay yusallii xaala kowni yusallii qaala cabdulahi bni cabaas wuxuu yidhi faqumtu waan u kacay ilaa jambihi dhinaciisa fawadaca waa dhigay rasuululahi sal ly slam yaddahu gacantiisa alyumna midig calaa ra'sii madaxayga ayuu dhigay oo dhinaca midiuu ka taagay intuu xaggan ka wareejiyey gacanta ayuu madaxa qabtay uma akhada biuduni lyumna dhegtayda midig buu soo qabtay fa fatalahaa deetana saasuu u burburiyey dhegtayda ayuu saa qabtay deetana waa yar maroojiye fa sallaa waa tukaday rakcatayni laba ragcadood uma rakcatayni laba ragcadood oo kale uma rakcatayni laba ragcadood oo kale uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayn lix jeer buu tukaday min laba ah qaala macnun sitta maraatin wuu sii lix goortaaye uma awtara waa witriystay uma dajaca waa yara jiifsaday xataa jaaa almu'adinu ilaa mu'adinkii yimi waa bilaal eh faqaama waa kacay fasallaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo khafiifa ayuu tukaday uma kharaja waa baxay fasalla subxa salaadii subax buu markaa tukaday xadiikani horena waa u soo marnay cabdulaahi bnu cabaas isagoo wiil yara ayaa ilaahay fariidnimona waa u dhaliye wuxuu raadiyey nebigu habeenkii cibaadadu qabtaa waa habeenkee habeenkii muxuu qabtaa deetana wuu fikiray habeenka keliguu nebiga loo hoyan karaa waa habeenku habaryartii u soo hoyanayo la seexanaya guryuhuna qolal waa dhowr qol iyo waxaa may ahayne halkaa qol bay ahaayeen markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkuna waa dhowriyo toban jir waa koob iyo toban labiyo toban meelaha wey marka culimmadu waxay leeyihiin nin weynoo noocaasi suu ula seexday miyaa nebigu ehelkiisa u baahan karayn waxay axaadiistu caddaynaysaa see bayhaqi warinaya iyo nasaa'i annaha kaanat xaa'idan maymuuna xilli aanay daahir ahayn bay ahayd marka inuu la seexan karo oo marka waa loo ogolaanayaa deetna waa la jiibsaday wiil yarna waaha markuu la jiibsaday wuxuu inoo sheegay xataa qaabkii loo seexday nebiga iyo xaaskiisu barkinta xaggay u dheer tahay bay u jiibsadeen oo dee berigaa duruufuna iska adkaayeen saddex barkimo iyo afar iyo shan lama kala hele midkaa keliya ayaa la wada adeegsanaya si kolba loo joogaa loo dhuntayahay deetana dhinacaasuna buu kaga jiifsaday iyaduna dhinaca cabdulahi bni cabaasna xaggaa ballaarhkoo dhinaca u jeeda ayuu seexday habeenkii nebigu markuu xoogay hurday kalabarhkii habeenka amaba in yar ka hor kalabarhka ama in yar kadib waa tii ilaahay tilmaamay qumi leyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil qur'aana tartiila kalabarhka waa loo ogoliyay in inuu ku daro kalabahkii ka badiyo inuu kalabadhka in ka dhimo intaba waa la ogolyahay nebigu waa baraarugay markuu baraarugay wejiga ayuu ka masaxayaa hurdadii inagu waanu samaynaa markaad doonaysa in hurdada ku laaban waxaad samaynaysaa wejigaad marmaranaysaa deetana hurdadii way zuulaysaa inta sii hadhayna biyaha kaxaynaya nebigu wuxuu akhriyay aayaadkan dabeecadda uu lahaa ee caadada uu lahaa inna fii khalqi asamaawaati waalardi toban aayadoodoo suuratu aali cimraan lagu khatimay ina fii khalqi asamaawaati walardi wakhtilaafi alleyli walnahaar la aayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuudan ilaa aakhiri suura waa toban aayadood tobanka aayadood waxaa sunno ah xilligaa la soo kaco ninkii xifdisani inuu akhriyo waayo waxaa ku jira ducooyin qaaliya ah ku jira waxaa ku jira muuminiinta iyo xaaladooda qiyaame waxaa ku jira amarkii ilaahay bixinayey ya ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacallakum tuflixuun marka in aayadaha la akhriyaa waa munaasib nebigu wuxuu u kacay ilaa shannin mucallaqa sibraar biyood oo soo laalaaday ayuu u kacay deetana wuu furay markuu furay sida bukhaariiyo muslim warinayaan xeedhuu hoos dhigay xeedhadiioo hoos dhigay ayay biyihii ku shumeen deetana xeedhadii dhulkuu dhigay baalkiina wuu xidhay sibraarkii sibraarkoo soo laalaada kama weysan karaya waayo biyuhu way khasaarayaan waayo ibtiisa ayaa la furaa ibtu markaa biyihii haw bay odhanayaan marka haddaad faraxalato biyii waa soconayaan biyuuna waa ku yaraayeen markaa jafnu kaga shubay xeedho dib uu xidhay sibraarki wuu weysaystay nasaa'i isagu wuxuu ku darayaa intaan u weysaysanin cadaygii buu qaatay waa cadayday markuu cadayday ayuu weysada bilaabaya weyse wanaagsanoo qurux badan buu weysaystay deetana salaad buu kacay cabdullahi bnu cabbaasna intii leeg buu sameeyey aayadiina waa akhriyey waa cadayday waa weysaystay ilaa waa ku dayanayahay deetna wuxuu istaagay dhinaciisa bidix nebigu gacantii intuu xaggan ka wareejiyey dhabarka ayuu soo qabtay xagga midig buu joojiyey deetana wuxuu gudagalay isagoo qur akhriyaya inuu dhegtiisa midigna haysto oo carjowda intuu qabto inuu sidaa u yar marmaro marka culimmadu waxay isweydiiyeen dhegta muxuu ka marmaraya soo kaxaynta waa garanay oo halka dhallinyar ee ilmaha yar istaagayay maaha xagga dambe wuxuu istaagaya ilmaha yadhi halka ninka keliya istaago ila waa ninuune haddii nin keliya kugu xidhmo dhinacaaguu istaagaya baynamaa hadday raggu laba noqdaan ay gadaal kugu beegmayaano dib baxayaan ama adugu aad hore u marka ilmaha yadhi keligii banna cidle istaagi maayo bidixna kaa istaagi maayo midigtuu istaagayaa uu kugu beegmaya fuqahadeennuna waxay idhaahdaan in yar waa inuu ka dib wax xubno yarah waa inuu dib ka yar in yar ka dambeeyo si loo garto keebaa imaama keebaa ma'muuma si loo garto taftiilka waxay leeyihiin waa tambiih waa baraarujin la baraarujinayo maadaama uu khilaafay sunnadiiu dhinaca bidix istaagay waa baraarujin qolooyin kale waxay leeyihin maya wuu yar ruloonayo nebigu looladu ka kaxaynaya dee dhegta laga yarqanjiidhiyo hurda arki maysid marka wuxuu lix goor buu saa ku yidhi uu yarqanjiidhiyey si hurdada uga tagto arabiic ibnu sulaymaan wuxuu leeyahy isagu wuu ka sii fogaaday wuxuu leeyahy maya fahmadaa bay dhistaa dhegtaa yaree la qabanayo dhegta macallintii bay waroojin jireen ya fahmaday dhistaa bule rabiic ibnu sulaymaan waayo wuxuu ihi maraan waxba fahmi waaye alimaam shaafici baa qabtay deetana saasuu ii dhowr jeer deetana waan fahmay buuri beri damumaan xadiiskan arkay sai wallahi imaam shaafici iskamuu samaynayne show daliil buu watay daliil buu haystay marka haddii lagu maroojiyo ciqaab keliya maaha waliya fiiha macaaribu ukhraa hawlo kalena waa laga leeyey ciqaabna waa laga leeyey nabigu wuxuu tukaday lix goor oo mid laba ah salaat leyli mana mana mana lixdii markuu dhammeeyey uma awtara waa witraystay uma dajaca waa jiifsaday ilaa muadinka ka markii muadinku yimina laba ragcadood buu tukadoo gaagaaban oo khafiifa uma kharaja fasalla subxa labada ragcadood waa labada ka horeeya salaada subax intaasuu nabigu tukaday habeenka marka xadiikani labiyo toban ragcadoodoo salaatuleyla nebigu waa tukaday haddii witrigiisu yahay saddexna ugee maxay noqonaysaa shan iyo toban laba ragcadood salaad subax ka horreeyna ugee toddobiyo toban haddaad riwaayad qaar le ilaa nebigu wuxuu tukaday habeenkii toddobiyo toban toddobiyo tobankooda salaatuleyl may ahayn salaatuleyl ma wadaha laboo salaaddii subax saddexna waxa weeye waa witrigii labiyo tobanka kale ayaa salaatuleyla ama waxaa dhici karta inuu ragcad keliya tukaday oo halkaas saddex iyo tobantay labana uu tukaday salaas wax ka horreeya oo shan riwaayadka kuodhan shan iyo buu tukadayna saasay ka dhigayaan witrigii bay ka dhigayaan hal keliya mar kale shan iyo ayaa si kale loo qaybinaya see loo qaybinayaa laba ragcadood oo iftitaaxa inagu ma naqaano xataa ramadaantaa salaatuleilka usoo kacno iftitaaxaas wuu jiraa waanu inoo maraya maanta waa arki doonaa inuu amraya laba ragcadoodoo iskulaylina qolada sboortiga waxay dhahdaan waa la iskulaylinayaa marka laba ragcadood baa laysku sii diirinaya laba ragcadood buu nebigu tukan jira gaagaaban intaanu salaatuleylka tukanin deetana wuxuu tukanayaa intii caadiga ahayd wuxuu tukanayaa tobankii iyo labadii soo labyo ya iyo hal ragcadood imsa saddex iyo labadii haddaad saddex iyo toban aragtana tanun la qaybinayaa laba ragcatu fajri ka jar haye saddexiyo toban soo haynka koob iyo tobankana waxaa ka go'an labada hore bilowga dad koob iyo toban aragto labada bilowgaa ka go'an koob iyo tobanka waa iyo witrigii oo socda salaatuleylkaa koob iyo tobanka ahina laba nooc buu noqonaya in sideed laga dhigo salaatuleyl saynu yeelnay inagu taraawiixda saddexna laga dhigo witri saasaynu badannay waxaa kaloo dhici kara in toban laga dhiga salaatuleyl halna laga dhiga witri koobiyo tobankana waa laga dhigi karaa qaala xadaana abu kurayb maxamed ibn alcalaa qaala sana wakiic can shucba can abi jamra can ibni cabaasin intaynan xadiiskaa gaadhin waxaa kaloo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam shan inuu tukaday shan shanta see loo qaybinaya laba ragcadood salaatuleyla iyo saddex witriya saa waa la odhan karaa laba iyo laba afar salaatuleyla iyo mid witriya iyona waa la yidhi waxaa kaloo sugan toddoba inuu tukaday toddobadana waxaad u qaybin kartaa afar salaatuleyla iyo saddex witriya ama lix salaatuleyla iyo hal witriya sagaal inuu tukadana waa iyana sugan tahay sagaalkana saasaad u qaybin kartaa inaad tidhahdo sideed baa witri iyo sideed baa salaatuleyla xabadna waa witri iyo inaad tidhahdo lix salaatuleyla iyo saddex witriya intaasoo dhan waa kaa hor iman doonaan markaad axaadiista akhriyayso intubana saasaa loo tawjiihiyaa loo habeeya qaala xadaana abu kurayb mxamed ibn cala qaala sana wakiic can shucba can abi jamra can ibni cabaasin qaala wuxu uhi kaana nebiy nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam yusallii mid tukada min alleyli habeenkii alaaa casharata rakca saddex iyo toban ragcadood marka saddex iyo tobanka ragcadood waa saxiix waxaad odhan kartaa saddex iyo tobankuba labiyo tobanna waa salaatuleyl halna waa witri ama waxaad odhan kartaa hal baa witriya labana waa furfurasho haye tobanka kale oo salaatuleil waad odhan kartaa siyaabahaasaa loo qaybiya qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala sana abu cawaana can qataada can suraabta bni abi awfa can sacd bni hishaamin can caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu aley wasalam kaana wuxuu ahaa idaa lam yusalli haddaanu tukanin bileyli habeenkii haddaanu tukanin oo manacahu uu min daalika tukashada ay u hurda u aw halabathu caynaahu ama indhihiisuba ay ka xoog bataan sallaa waa tukanayay min annahaari maalinta xaggeeda sintay casharata rakca laba iyo toban ragcadood ayuu tukanayaa xadiiskani wuxuu ka mid yahay ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa iyo naxariista uu inoo naxariistay hadduu nebigu habeenkii oo keliya tukan laha oo aanu maalinba tukadeen dhammaan inta hurdada weyn ama dhallinyaradii hurdadu ku badantay ee kici weydaa waa werwari laayeen laakiin halkani waa fudaydin nebigii ilaahay ayaa habeen habeen hurdaba la kici waaya iska hurdaya marmarna wuu kacayaa laakiin khalabatu cawnaahu luladaa ku badanaysa saasay u kala duwan yihin mar hurdaba muu soo kicinoo wuu jiifayba sidiibaa waagu ugu baryey marna wuu soo kacaye luladaa ku badatay dabeeta wuu iska jiifsaday labada xaalabo aynugu dhacaan qof maanta qardaysnaa ama goor damba seexday oo kiciba kari waayay iyo miduu soo kacay wadi kari waaye labadaba iska jiibsanayaan nebigu xataa wuxuuna yidhi qofku intuu wax kala garanayo ha tukado haduu luloodo ha iska jiibsado deete wuu cileeye waxaa lagu cileeyey waxaa laga yaabaa inuu isilaahdo ducayso naftiisa habaaro ilu isla maqanye ilaahay oo jannadaysii jannadaba haya ursiinin way dhici kartaa inaad hee adigu isma ogide hee markaa inay kaa dhacdaa laga yaabo ilaahay oo naartaas lahayd maaratay ka eh, magangal inaad ku ducaysataa waa dhici karta marka adoo wax kala garanayo saaxiya tuko hadday iska jiirso ilaahay diinta ma cidhiidhi marka nebiga hadday taasi dhacdo maalintii buu tukan jiray kaasi waa ficilkiisii mar kalena wuxuu ka dhigay hadalba man naama can xisbii min alleyli aw an shay minhu faqara'ahu maa bayna salaati alfajri wa salaati aduhri kaana kaman qara'ahu min alleyl ninka xisbi lahaa qur'aana salaatuleyla oo habeenkii ka seexda ama barh ka ka seexda oo maalintii tukada salaad subax iyo duur inta ka dhexaysa nin habeenkii tukaday laga soo qaadaya ajarkii habeenkii ayaa la siinaya marka adigu habeenkii iska niyood haddaad kacdo ilaahay baaba ku hagaajiyo de alxamdu lilah kici weydana maalintii tuko waayo waatanoo xadiiskiina waad haysaa ninkay indhuhu ka xoog ama daalku ka xoog bato ee maalintii tukadaa waxa weeyaan waxaa laga soo qaadayaa sidii mid habeenkii tukaday waana ilaahay fadligii subxaanah laakiin su-aasha imanaysa waxay tahay maalintii kol haddaad tukanayso maad witriyaysatid maalintu hal witri bay leedahay waa maqhribka maqhribka waxa la ydhaha witru nahaar maalinta witrigeedii weeye laba ragcadood salaad subaxa iyo afar duhura iyo afartan casarka oo isugee ya imsa toban mayn ahayn tobankaas saddexdan saddex iyo tobanban maalintii waa kaa iyaguna waa kaasoo waa witru nahaar witr nahaar qaala xadaana maxamed bn calaa qaala anba'ana abu sama can hishaam yani bni xasaan can maxamed bn sirinin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal l slam qaala waxau yihi idaa qaama hadduu kaco axaduku midkiin hadduu kaco min alleyli habeenkii hadduu kaco xaggii oo ibtidaa ilgaaya aad ka dhigto ama min alleyli habeenkii wax ka mid ah oo tabciidiye ka dhigto falyaftatix ha ku furfurto salaatahu salaadiisa birakcatayni laba ragcadood khafiifatayni oo fudfudud waa laba ragcadood idiin sheegaaya salaatuleyl haddaad u soo kacdo intaana salaadii dheerayd gelin iyo cibaadadii dheerayd laba ragcadood oo gaagaaban ayaad ka gaarsiinaysaa tukanaysaa labadaasna waxay noqonayaan furfurasho waa istiirin markaasaad salaaddii hor lahayd ayaad gelaysaa adoo nashaad leh marka amar weeye marna ficil bay ahayd nabigu ficilna waa u sameeyey amarna waa u sameeyey lakiin amarkaasi waa amru irshaad waa nadb waa sunnanime waajibnimo maaha maxaa ka sarfinaya ka leexinaya waajibnimada waxaa ka leexinaya marar badanoo nebigu ka tegay ayaa jirta salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiikaasna waa xadiid saxiixa iyo kii ka horreeyeyba qaala xadaana qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin xaa taxwiilu sanad waxadaana isxaaq ibnu muusa qaala xadaana macan qaala xadaana malik can cabdillahi bni abi bakrin can abiihi ana cabdallahi bna qays ibna mahrama ahbarahu wuxuu warramay can zayd ibni khaalid aljuhani annahu qaala waxau yihi zayd laarmuqanna ilaaliye ilaaliye la armuqanna waardiyeeye arrama waxa weeye waa in isha lagu hayo ilku hayn ishaan ku haynaya la armuqanna isha ku haye oo ku haye salaata rasuulilahi sal lla ly slam caawa waxaan waardiyeynaya oo aanan ka seexanayn salaadda nebiga fatawasadtu waxaan barkaday go'aygii catabatahu catabadiisi halkaa iyo fayaaradda aw fustaadahu teendhadiisa afaafkeedii baan ayaan go'a barkaday fa sallaa waa tukaday rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rakcatayni khafiifatayn waatayn soo maraynay laba ragcadood khafiifu tukaday uma sallaa waa tukaday ragcatayni tawiilatayni tawiilatayni laba ragcadoodoo aad u dheer oo aad u dheer oo aad u dheer wuu tawkiidiyey aad ba u dheeriyey wuu iman doonaa qaabku u dheerayn jiray uma sallaa ragcatayna laba ragcadood buu tukaday wa humaa labadanina duuna allatayni qablahumaa labadii hore way ka gaaban yihiin uma sallaa waa tukaday rakcatayna laba ragcadood wa humaa labadanina duuna allatayni qablahuma labadii ka horreeyey ay ka siira gaaban yihiin uma sallaa waa tukaday rakcatayni waa laba afraad wa humaa iyaguna duuna allatayni qablahumaa labadii ka horreeyey way ka waabsan yihiin uma sallaa waa tukaday rakcatayni waa laba shanaad wahumaa duuna alatayni qablahumaa uma awtara waa witriyeeyey fadalika intaasoo laysu geeyey aa casharata rakca haye soo saara witrigiisi witrigiisi muxuu noqday ya hal ragcad wey sax wey saxantii waayo shan iyo labadii lagu bilowday maxaa soo hadhaya hal ragcad weeye xadiiskan wuxuu tusayaa ugu weyn saxaabadu say u dadaalayeen ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intii muuqatay ayay laasteen cilmigii muuqday cilmigii qarsoonaana kaabagal bay ugu jiraan oo kuwa u gabanaya oo dhabacanaya ma dhabacdee saxaabigu hadday tahay madiine la joogo oo nebigu gurigiisii joogo oo xaaskiisu u joogo halkaa ma seexdeen waabay edabdarray noqon lahayd laakiin waa safar fustaadka caddaynaya nabigu waa safar waa socoto waa keligii fustaadkiisibuu ku jira fustaadku waa teendhada nebigu madiine teendha kuma lahayn guryo rasmiga ku lahaa markaa safar buu ahaa maadaamuu keligii oo xaasna aanuu la joogin waa la waardiyeyn karaya halkaasuu jiifsaday deeta wuu eegayaa warkan cajiibkaabuu ina siiyey nebi laba ragcadood khafiifa ku furfurtay wuxuu tukaday shan ragcadood shan min labaanidha toban ragcadood laakiin tobankaa caynkuu tukaday say u kala horreeyaan bay u kala dheeraayeen labada ugu horreeyaa ugu dheeraa waa markaad keligaa tukanayso markaad keligaa tukanayso amaba koox yaroo dhallinyaraih oo iswada ogo ninkaadi cunaysaana aanu jirin nin xanuunsaya aanu jirin nin jilbaa laga hayaanu jirin koox isxulatay hadday meel istaagaan way iska tukan karaan intay doonaan laakiin masaajidka caamkaa ah, lama ogola in tawiilatayn tawiilatayn tawiilatayn xadiiska intood maqasho dabada ha u qaban yaan odayaasha inkaari kaaga dhicin marka sharci maaha markaad keligaa tukanayso waa intaa doontaa tukanaysa weliba sunuhu waxa weeye markaad keligaa tukanayso midibatay ka horraysay ka dheerta marka dambe soo khafiifaysaa waad soo gaabinaysa waad soo gaabinaysaa ta ugu dambaysa ugu gaaban ta ugu horraysana waa ugu dheerta sunnaho keliya maaha xataa salaadda faralkaa lafteeda ta ugu horraysa ugu dheer labada ugu dambeeyana ugu gaagaaban markii dambe nebigu waa witraystay hal ragcad isugeyntiina maxay noqotay saddex iyo toban ragcadood qaabkii aynu qaabqaabaynay ayuumbuu waafaqay qaala xadaana isxaaq ibnu muusa qaala xadaana macan qaala xadaana malik can saciid ibni abi saciidin almaqburi can abi salama ibni cabdiraxmaan anahu ahbarahu wuxuu u warramay annahu sa'ala inuu weydiiyey caaishata radi allahu canha kayfa kaanat salaatu rasuuli lah sal ly slam marka soo maraynay aswad ibnu yasiid annakci baa weydiiyey iminkana abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfa weydiinaya fii ramadaan buu isagu ku qayday kayfa kaanat salaatu rasuulillahi fii ramadaan faqaalad waxay tidhi ma kaana ma ahayn rasuulullahi sal ly slam la yasiidu mi siyaadiya fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood kama siyaadin jirin yusallii wuxuu tukan jiray arbacan afar buu tukan jiray laa tas'alha waraysanin can xusnihinna quruxdooda wa tuulihinna iyo dherarkooda af ragcadoodoo aan la isweydiinayn quruxdooda iyo dherarkooda ayuu tukan jireen uma yusallii arbacan laa tas'alha weydiin can xusnihinna wa tuulihinna waa qurux badiina waa dheeriine cidna ha ma dheeraayn ma qurux badnaayeen uma yusallii alaaan qaalat caaisha waxay tir radi allahu canha qultu waxaan kuhi ya rasuula qabla an tuutir faqala wuxuuhi ya caaisha marka waxaa udhexeeyey halkaa hurdaa udhexaysay uma yusalli alaaa intaanay odhanin hurdaa udhexaysa ina caynaya labaday indhood tanaamaana waa seexanayaan walaa yanaamu qalbii qalbigayguma seexanayo wadnahayguma seexdee indhuhunbaa seexda waa khaasiyad nebigu gaar u lahaa xadiikani waa xadii saxiixa waana xadiis xoog badan caaisha waxay tidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ramadaan iyo ramadaan la'aan muu ka siyaadin jirin koob iyo toban markaasay sheegtay afar qurux badan iyo afar qurux badan iyo saddex koob iyo tobanka marka in afar afar laisraacin karo way bannaantay waxa ka fiican laakiin labalaba in laga dhigo xadiiskani wuxuu ahaa xadiiskii alimaam alalbani ee sideetamaadkii iyo sagaashamaadkii belbelada badan kiciyeye albani wuxuu ku ijtihaaday xadiiskan uu qaatay wixii kaloo dhan daaqadu ka saaray wuxuu yidhi in koob iyo toban laga badiyo in koob iyo toban laga badiyaay waa bidco la fii ramadaan walaa fii hayri dee iminka bay ummaddu kala degtayoo dadku wax fahmeenoo qaarna koob iyo toban tukanayaan qaar ka badinayaan qaar ka yaraysanayaane berigaa in la laysdilo ayuunbaa maqarka loo saarna qodobkaasina qodob ee lagu qaldanaayo sheekha laga hayay iyo intii raacday weeye salaatuleylku ma xadidna eeg fadileeda laga hadli maayo alafdaliya taa ay sheegta caaisha ugu fadli badan waa se marka qur-aanka la dheeraynayo laakiin inaanu xadidnayn salaatuleilku waxa kuu caddaynaya ilaahay waa ammaanay qur-aanka waa ku ammaanay si mulaqa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun tatajaafa junuubu can ilmadaajici wuu ammaanay manuu xadidin waa mulaq meel lagu qayda lama hayo nebiguna waa itlaaqaysnaa salaatu leyli manaa manaa fa idaa khashiya axadukum asubxa falyuutir biwaaxida nebigu wuxuu yidhi xadiis kale alsalaatu khayru mawduuc salaaddu waa khayr meel yaallo diyaarsan faman shaaa falyastakir waman shaaa falyastaqil waa khayrkaa iska daadsane nin walaba ama baso ama yarayso nebiga nin kale u yimi wuxuu ku yidhi calayka bikasrati sujuud nin yahow sujuudda badi fainaka ma sajadta lilahi sajda ilaa rafaca allaahu bika daraja waxada anka sayi'a ragcad kastoo rukuucdo iyo sujuud kastoo sujuuddo darajana waad ku dallici midna waad ku maartay dembina waa lagaaga dhaafi wuxuu leeyahy ibnu cabdilbar ijmac buu soo raraya ibnu cabdilbar fi tamhiid wuxuu leeyahy laa khilaafa bayna almuslimiin ana salaata alleyli laysa fiiha xaddun maxduud culimmadiiskumaba diidana salaatuleylka inaanu xad lahayn wa inahaa naafilatun wa ficlu khayrin wa camalu birin waa naafilo iyo camal khayra oo biriya faman shaa istaqalla waman shaaa stakar ayuu ku gebagabaynaya kii doononoo yarayso kii doonano badso mawduuca mawduucaynu ku qaldanayn oo nalaga hayay qaxoontiyadii oo kale dagaalka ka dhici jiriyo dhibaatada ka dhici jirtay ilahun bay u tirsan tahay waana waxyaalaha tilmaamaya dee wixii lagu qaldan yahay in laga taraajuco waxaa taa sii xoojinaya cumar ibnu khadaab markuu dadka taraawiixda u bilaabay ee taraawiixdii nebigu bilaabay uu dib u soo nooleeyey fii bacdi riwaayaat wuxuu amray sagaal iyo soddon in lagu tukado fii bacdi riwaayaat waxay sheegaysaa koob iyo labaatan qaar waxay sheegayaan koob iyo soddon way badan yihiin marka haddaad doonto sagaal iyo afartan baad tukan haddaad doonto boqolka iyo sagaal iyo sagaashantu adugu witrkun ilaasho adee kuu taallaa intaad tukanayso fadliyadu laakiin afdaliyadu waa meel afdaliyadu waa taa nebigu daa'imay marka eh, laakiin mid baa muhiima ah inaa ogaataan ragcadaha hadii la yareeyo waa in qur la dheereeyo haddaynu iminka ragcadiina waa inagaa gaabinay qur-aankiina waa lasii gaabinaya waxay maraysaa masaajidka qaar baa lii sheegayey eh, afar bog baa lagu tukadaa afar bog ya de marka afar bog ku tukanayso ragcadu waa inay halkoodii ku noqdaan saddex ilaa tan ragcadood inay tagaan waayo markaad afar bogna ku tukato eh, koob iyo tobanna tukato waa inaad rubuc saac tukanayso salaatuleylna dee rubuc saac waa yar aad ba marka qodobkaasna waa qodob muhiima saah loo waxaa la socda caaisha radiallahu canha way noo sheegtay nebigu intaanu witrga tukanin hurdo yar buu udhexaysiiye calaa khilaafi caadatihi caadadiisu waxay ahayd markuu witriga tukado ayuu horjiifsan jiray laakiin habeenka uu khilaafo waxaad ku garanaysaa inuu khilaafay su'aal bay keentay hadduu caado u ahaan la su'aal may tidhaahdeen waxay rasul alla maadoon witrigii tukanin baad seexanaysaa wuxuu idhi tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii waa khaasiyaddii nebiga shalay arday baa weydiinaysay nebigu intuu iska jiifsado oo seexdoo gam'o ayaan weyse ka jabayn waa isaga qalbigu seexan maayo inaga laakiin ijinku waa inoo damaya dam haduu idhaahdana hee weyse waa jabtay alcaynu wikaau sahi faman naama istadlaqa alwikaa faidaa naamat alcaynaan istadlaqa alwikaa قال xdثna إسحاq بن موسى qال sنى mعن qال sنى mالك عن iبن شhهاaب عن curwة عن عائشة رضي الله عنها أna رsuul الlahi صلى اه وسلم kana wuxuu yusallii mid tukada min alleyli habeenkii ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood yuutiru minha wuxuu ku witraysan jiray biwaaxidatin hal fa idaa faraqa minha markuu ka faaruqo iddajaca wuxuu u jiibsan jiray calaa shaqihi alayman dhinaciisa midig ayuu yara jiibsan jiray xadiikani wuxuu xoojinayaa xadiiskeenii hore ayuu xoojinayaa koob iyo toban nabigu tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka uu dhammaystana wuxuu yar yarjiirsan jiray dhinaciisa midig waxaa la yidhaahdaa dijcat lfajri ayaa la ydhaa dijcat lfajri jiifka yaree gaabane salaatuleilka marka laga baxo waa beriga marka la eedaamo ayuu yarjiirsan jiray eedaanka kahor maaha eedaanka kahor hurdo caadi ahayd wuu seexan jiray tan laakiin dhinac midig buu u jiifsanayaa wuu yar iskala bixinayaa hadhowna salaad buu kacaya waxay weliba u badan tahay markuu laba ragcadood fajriga tukado cabdulahi bni cumar iyo cabdulahi bni mascuud iyo ibraahim anakhaci waa laba saxaabiya taabici may gaadhin jiifsigaa yari marka waxa ydhaha waa way diideen sheekha la ydhaha ibnu xasamna wuu ku mubaalaqoodo wuu xad isagu wuxuu ihi waajib ibnu xasamna waa lagu yaqaana waa daahiri waa waajib buuri haddaad salaadaa tukato salaadaa laba ragcadood waa in astuurtaa walihaada baan arki jiray allah siiyo inuu noolyen kale mooyaane sheekh xasan nuur waa uu jiray wuxuu waa inaad jiifsataa waa inaad khasab dhinaca dhigtaa dhinaca midig laakiin sida saxdi waxa weeye caaishaa sheegtay waxay tidhi lam yakun yadajicu lisunnatihi caaisha cidugu aqoon badanna ma jirto nebigu sunna uma jiibsan jirin laakinahu kaana yad'abu leylatahu fayastariix nebigu habeenkii buu daali jiroo qur'aan badan waa soo marnay ilaa cagaa gorori jiray maxaad isla tuuraysa adigu ku gororay iminkaad soo kacday xaggaa isu tuurtay marka <laughs> markuu nebigu salaad dheer soo tukaday u daalay wuxuu yar baahanyey inuu cagaaya jidhka kala yar bixiyo markaa ninkii xalay aad u tukadayna hasyar kala bixiyo kii kale iska nafiska ahaana qur iyo awlihiisa digrigiisa kale ha akhristo markaa dijcatulfajrina xukunkeedu waa caynkaa waa wasat bayna tarafayn qolada diiday iyo qolada waajibisay ayuu dhexeeya qaala xadaana ibnu abi cumrin qaala xadaana macan can malik can ibni shahaab naxwa xa waxadaana qutaybatu can malik can ibni shahaabin naxwahu qaala xadaana hanaad qaala sana abulaxwas can ilacmash can ibraahiim can ilaswadi can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasul lahi sal slam wuxuu ahaa yusallii tukada min alleyli habeenkii mid tukada tisca rakacaatin wuxuu ku tukan jiray sagaal ragcadood riwaayad kale waxay ku daraysaa bitasliimatayni laba salaamo naqsi haye sagaal ragcadood laba salaamo naqsi u qaybi haye haye nabigu wuxuu tukan jiray sideed ragcadood oo israaca sideedda ayuu israacin jiray har ragcadna witri buu ka dhigi jiroo salaamo naqsi keliya lahayd marka riwaayadaasaana xoog badan saa u qaybinaysa qaar baa waxay leeyihiin maya tasliimateynku waxa weeye waa lix meelah lix markuu mariyuu salaamo naqsaday saddexna uu iyada qudheeduna waa waarid lakiin waa laga xoog badan yihi qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana yaxya ibnu qala xadaana sufyaan thawri can alacmashi naxwa qala xadaana maxamed musanى qala sana mxamed jacfar ana shucba can camr bni mura can abi xamsata rajul min ansaar can rajuli min bani cabsin labadu waa saxaabo haka shakiin laba majhuul ha odhanin rajul min ansaar waa saxaabi can rajuli min bani cabs waa saxaabisna can xudayfata bn alyamaan waayo xadiiskan waxaa loo soo qaataaba waa xadiista naadirkaa saddex saxaabi kale warinayaan waxaa caana laba saxaabiyna kala wariyaan baa badan laakiin waa naadir waa yar saddex saxaabi waxaa ka sii afar saxaabiyo kala warinaya can xudayfata bni yamaan radi allahu canhu anahu sallaa maca rasuli lah sal ly slam waa tukaday min alleyli habeenkiibuu tukaday qaala wuxu uhi falamaa dakhala markuu galay fi salaati qaala wuxuu uhi allahu akbaru dulmalakuuti waljabaruuti walkibriyaai walcadama allahu akbartan hamoodin tii lagu xidhanayay iftitaaxi maaha takbiirat lixraam maaha waa mid ka mid a ah ducaa allaahu akbar allaa weyn dulmalakuuti ilaaha mulkiga ballaadhan saaxiibka ah waljabaruuti ilaaha kabniinka amaba isla weynaanta u saaxiibka ah walkibriyaa aljabaruud muquuninta wey ama kabidda labadaba dheh walkibriyaa isla weynaanta iyo walcadama weynaanta u saaxiibka ah qaala wuxuu ihi uma qara'a wuxuu akhriyay nebigu albaqara suuradda baqar u akhriyay dabcan faatixadii ka horraysa muu sheegin wuxuu u uma rakaca waa rukuucay fa kaana rukuucu rukuucdiisu waxay ahayd naxwan in ku dhadhow min qiyaamihi sarajooggii baqara uu ku akhriyey in ku dhadhow ayuu akhriyayay tasbiixda wa kana yaquulu subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcadiim baqare in ku dhadhow ayuu lahaa subxana rabbi alcadiim ilaahay mahadinay ammaanayay uma rafaca ra'sahu fa kaana qiyaamuhu naxwa min rukuucihi haddana samic allahu liman xamida buu yidhio sarajoogi lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu waa ku celcelinaya wa kaana yaquul lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamd iyadiina muxuu ku dhadhowaa rukuucdii buu ku dhawaa wuu ka yargaabasan yahay laakiin rukuucdii ku dhadhowaa uma sajada waa sujuuday fa kaana sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahayd in ku dhadhow min qiyaamihi sarajoogii sarajooge kii qur maaha waa sarajoogii dambe ee samic allah wa kaana yaquul wuxuu leeyay subxaana rabbiy alaclaa subxaana rabbiya alaclaa uma rafaca ra'sahu fa kaana wuxuu ahaa maa bayna asajidatayni naxwa min asujuud in sujuuddii ku dhadhow ayuu haddana fadhiyey laba sujuudood kadhee dhexdooda wa kaana yaquulu rabbi kfirlii rabbi kfirlii waa ku celcelinaya xataa qara'a ilaa u akhriyay albaqarata wa aali cimraana walnisa'a walmaa'idata aw ilancaam shaka shucbatu waa shakiyey aladii shaka fi lmaa'idati walancaam aladii wixii uu ka shakiyeyna fi lmaa'idati walancaam qaala abu ciisa wa abu xamsata ismuhu طalxat bnu zayd wa abu jamrat adabciyu ismuhu nasr bn cumraan xadiikani xudayfa ibn yaman wuxuu leeyay nabigaan la tukaday ragcaddii koobaadba wuxuu ku tukaday baqara haddana waa rukuucay rukuucdu baqaray ku dhadhoweyd haddana waa toosay toosiddii waxay ku dhadhoweyd rukuucdii saasay u si kala yaryarayd laakiin xadiidka bukhaariga ee muslimka ku yaalla sidaa maaha xadiidka bukhaariga ee muslim ku yaalla wuxuu tilmaamayaa nebigu ragcadda koobaadba inuu ku tukaday baqara iyo eh, nisa iyo aali cimraan taasaa xoog badan tani waa wahmi wahmiguna wuxuu ka yimi shucba shucba laba gorba waa wahmiye wuxuu wahmiyey markuu ancaam iyo ku daray maa'ida waa wahmiyey ancaam iyo maa'ida iyagoo ragcaddii labaad ragcaddii labaadna wuxuu ku tukaday maa'ide iyo ancaam buu ku tukaday ragcaddii horena saddexaasuu ku tukaday marka baqara ilaa ancaam gabagabadeedu miday toddoba ka yarta ya toddoba jiis kama yara markaa labadii ragcadood toddoba jiis buu ku tukaday maanta inagana hargeysa malaajis baa ugu badan oo laakiin loo qaybiyey imsa ya saddex iyo toban ama koob iyo toban loo qaybiyey cajiib awoodeen halkay ka dhacaysan garan lahay nin sheekha oo culimada imka nool ah ayaa wuxuu ka sheekay noocan kale wuxuu ihi waxaan tukaday gurigaan ku hor tukanayay qur-aankii baan isiri dabaqo bal intaa nebiga ku tukaday ku tuko walaalkay baa igu soo xidhay buuri walaalkay baa igu soo xidhay markaan dhammiin buu waayey ayuu isagoo nacdalaya ka baxay buuri ya <laughs> marka wuu sugayaa wuxuu leeyahy ha goormuu rukuucaya xudeyfa ba caynkaasuu ahaa nafta wuxuu ugu maaweelinayay boqol buu rukuuci doonaa boqolkii markay dhaafto u laba boqol buu ku rukuuci doonaa labadii markay dhaafto u salaad baqarun buu dhammaynaya boqor markuu dhameeye niso keliga ku daraya nisena waa dhameeye markaas warkuu faraha ka haaday oo talefare ka haado xaaladu xumaata qaala xadaana abu bakri maxamed naafic albasri qaala sana cabdisama bn cabdilwaris can ismaaciil bni muslim alcabdi can abi lmutawakil can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaama rasuul lah sal ly slam rasuulka ilahi wuxuu ku kacay biaayatin aayad buu la istaagay min alqur'aani qur'aana leylatan habeen dhammaystiran wuxuu ku tukaday aayad keliya aayaddaasna maxay ahayd in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim waa sadar keliya waa waxaa loo yaqaano takraaru laayaad tadaburkay tilmaamaysaa nebigu habeen dhan wuxuu ku tukanayay in tucadibhum fainwaanu ilmaynay waxay leedahay ilahay buu la hadlaya nabilahi leeyi in tucadibhum fainahum cibaaduk nebi allow ilaahayow haddaad addoommahaaga cadaabto dee adiga iska leh wain takfir lahum fainaka anta alcasiis alxakiim ilaa waagu beri gaadhay markaasuu rukuucay marka nebigu eh, keliya maaha umu salama habeen dhan bay ku tukanaysay famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum waataan maalin dhowitaalkan ka sheegayey islaa dumar oo weyn oo guriga ku tukanaysoo leh hal ataaka xadiisulkhaashiya ee dhaafi weyda ragcaddaa keliya markaa takraarka cumaan bnu cafaan habeen dhan wuxuu ku tukanaya aayad aayaddii baan iminka aanan marka way badan yihiin saxaabada ku tukan jiray ku celcelin jiray takraarul aayaad waa dabeecad la yaqaana weeye laakiin waa goorma markay kuu dhadhammayso maba dhaafaysidba waayo haddiiba halkan ilaahay macdankaas iyo ku dhadhanto maxaad ku sii ordi iyaduna akhri ka gungaadhayso qaala xadaana maxamuud bn khaylaan qaala sana sulaymaan bn xarbin qaala sana shucba can alacmash can abi waa'il can cabdillahi bni mascuudin qaala wuxuu ihi sallaytu waan tukaday leylatan baan tukaday maca rasuuli lahi sal slam falam yasalka muusuulin qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan ku fikray biamrin suu'in biamri suu'in arrin foolxun baan ku fikray buui qiila lahu waxaa lagu yihi wamaa hamamta bihi oo maxaad ku fikirtay qaala hamamtu waxaan ku fikray an aqcuda inaan fadhiisto wa adaca anabiy sal l slam iska fadhiiso oo halkaa ku joojiyo nabiga wa iskaga tag ayaan ku fikiray laakiin waan ka laabtayoo waan dhammaystay marka waa noocaasoo kale noocii xudayfo kalaa ku dhacday qur-aanka nabigu waa dheereeyey waanu ugu talagalay qaala xadaana sufyan bn wkiicin qaala xadaana jariir can ilacmashi naxwah qaala xadaana isxaaq ibn musa alansaariyu qaala sana macan qaala sana malik can abi nadr can abi salma can caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu alay waslm nebiga ilaahay kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada jaalisan xaala kownihi jaalisan fa yaqra'u waa akhriyayey huwa jaalisun isagoo fadhiya fa idaa baqiya markay ka harhsan tahay min qiraa'aatihi saama idiin qoranta qiraa'aatihi mise qiraa'atihi qiraa'aatihi qur'aan akhriskiisii markay ka harhsan tahay qadru ma yakuunu alaaiina soddon wax ku dhadhow aayadood aw arbaciina aayatan qaama waa kacayay faqara'a waa akhriyey wa huwa qaa'imun isagoo taagan uma rakaca wa sajada uma sanaca fi rakcati aaniya milu dalika nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii dambe uu weynaaday waxoogay waa hilboonaaday lafihiisuna sidii hore waa ahaan waaye markaa salaaddii badnayd ee sara joogga ahayd wuu kari waaye qofkii cudurdaar lahayna sidii oo kale weyn iska fadhiisanaya kuu furan fadhiga inaad ku akhrido qur-aanka dheer oo marka qur-aanku soo dhowaado gebagabada la kaco aad kacdo deetana in yar ku akhrido salajoog rukuucdaad iyo sujuudduna salajoog ay noqoto waa dariiqo bannaan waxaa kaloo kuu bannaan haddaad fadhi ku akhriday fadhi ku rukuucdo fadhina ku sujuudo salaadaadu wada fadhi ahaato taa fadhigaahi waa nisfu ajri alqaa'im ka kala barhkii weeye tan qayqaybsanna labadiiba udhexaysa salajooggii dhammayska tirnaa iyo fadhigii laakiin waxay culimmadu leeyihin nebiga isaga loo kala bari maaye xataa hadduu fadhi ku tukado waa u gaar waa komblid baa la siinaya iyadoo dhamaystiran waayo xadiis cabdillahi bin camr bin caas wuxuu yidhi isagoon maqli jirin nebigu salaada fadhigu waa kala badh ayaan habeen soo galay isagoo fadhi ku tukanaya deetna afkan qabsadeen sidii qofku markuu naxo deetna wuxu yhi maxaad ka naxdeen rasuul allah soodigii yidhi salaada fadhigu waa kala badh suu yidhi ana lastu ka hayatikum idinkoo kale ma ihi aniga waxaygu amaan fadhi ku tukado ama sarajoogan ku tukade waxaygu meel bay ku qoondaysan yihiin waxa weeyaan sidaa ogsoono wey qaala xadaana axmed mariicin qaala sana hushaym ana khaalid ilxadaa can cabdillahi bni shaqiiqin qaala sa'altu caaisha radi allahu canha can salaati rasuli lah sal slam can tadawuci ka bedel salaaddii maaha tadawuci baa la weydiinaya qaalad waxay tihi kaana yusalii leylan awiilan kaana yusalii waa tukanaya leylan awiilan ay zamanan awiilan leylan waxaa lagu awilayaa zamanan awiilan qaa'iman sarajoog buu ku tukanaya wa leylan awiilan zamanan awiilanna qaacidan fadhi buu ku tukanaya fa idaa qara'a markuu akhriyo wa huwa qaa'imun isagoo taagan rakaca wa sajada wa huwa qaa'im wa idaa qara'a hadduu akhriyo wa huwa jaalis isagoo fadhiya rakaca wa sajada wa huwa jaalis dariiqadana waa tii labaad ku akhriyo rukuucda iyo fadhiguna sarajoog hadii uu salajoog buu ka sujuudaya waan uga jeeda haduu fadhi ku akhriyana rukuucda iyo sujuudaba fadhi buu ku sujuudayaa iyaduna waa dariiqo bannaan tii horena waa dariiqo bannaan labadaba qofku kolba awooddiisu caynkay tay ayuu kala dooranaya xadiiku waa xadiis saxiixa qaala xadaana isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala sana macnun qaala sana malik can ibni shihaabin can isaa ibni yaziid can muطalib bn abi wadacati sahmiy can xafsata zawji nabiy sal slam qaalat kaana rasul lah sal slam wuxuu ahaa yusallii mid tukada fii subxatihi sunnihiisa asubxa ay naafila waa ilahay markuu leeyay fasabbix bixamdi rabbika tasbiixda afkoo keliya hamoodin fasabbix sunnayso bixamdi rabbik falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabisa fii batni ilaa yowmi yubcauun culimada qaar baa ku macneeyey wuu sunnaysan jiray cabdullahi bni cumarna wuxuu yidhi kuntu musabixan la atmamtu marka tasbiix laba macnay yeelanaysaa tasbiixdii tasbiixdii afka subxaan allah iyo tasbiixda ficilka oo salaada sunnaha ah fii subxatihi fi iyo salaaddii sunnaha ah qaacidan buu akhriyi jiray isagoo fadhiya wa yaqra'u bisuurati suuradduu akhriyi jiray wa yuratiluhaa wuu kala dhigdhigi jiray xataa takuuna ilaa ay noqoto adwala mid ka dheer adwala mid ka dheer min adwala minha tii ka dheerayd ay ka dheeraanaysa suurad ka dheerayd ayaa markuu nebiga jiijiido ee kala fogfogeeyo tii ka dheerayd bay kasii dheeraanaysa qiraa'ada nebigana saasuu tartiilin jiray mar la weydiiyeyna waxay tiri wuxuu odhan jiray bismi illaahi araxmaan araxiim kaanad qiraa'atu madda waa madi jiray bay tii xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaana alxasan ibn qaala xadaana xajaaj ibni muxamed can ibni jurayjin qaala waxau ihi ahbaranii cumaan ibni abi sulaymaan ana aba salamata bni cabdiraxmaan ahbarahu wuxuu u warramay ana caaishata caaisha radi allahu canha ahbarathu waxay u warrantay ana nabiya sala allahu aley waslem nabiga ilaahay lam yamut ma geeriyoonin xataa kaana ilaa ay noqotay akharu salaatihi salaadiisa habeenkii badankeedu wa huwa jaalisun isagoo fadhiya muddooyinkii ugu dambeeyey inoomay xadidin ma sanadkii ugu dambeeyaa ma labadii sane ugu dambeeyaa ma bilihii ugu dambeeyaa may xadiidin laakiin waxay sheegtay nebigu muu dhimanin ilaa salaadaysa inta ugu badani ay fadhi noqotay riwaayo kale waxay leedahay lamaa xatamahu nnaas dadku markay burburiyeen dadkaa burburiyey se burburiyeen markuu dantoodii dacwadoodii diintoodii noloshooda ka shaqaynayay sidii shaqo badan ugu dhacday qof markay shaqo badan ku dhacdo gabag wuu usoo degdegaa markaa waxay tidhi kaana akara salaatihi wa huwa jaalis qaala xadaana axmed bn maniicin qaala sana ismaaciil bn ibraahim can ayuuba can naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca rasuuli lahi sal ly slam baan la tukaday rakcatayni laba ragcadood oo qabla duhri marka intaa waxaan kaga baxnay salaatuleylkii salaadihii kalen gelayna rakcatayni qabla duhri laba ragcadood duhurka ka horeeya wa rakcatayni bacdaha laba ragcadoodoo ka dambeeya duhurka wa rakcatayni bacda almaqrib laba gurigiisa wa ragcatayni bacda alcishaai fii beytihi marka waa ah, sideed ragcadood sideeddaa ragcadood iyo labadii ragcadood ee fajriga ee axaadiista hore inoo sheegtay waa tobanka uu ku tegay alimaamu shaafici inay yihiin rawaatibta yihiin rawaatib alimaam shaafici fii madhabihi rawaatibtu waxa weeye tobanka labadaa ka horeeya salaad subax laba ka horeeya duhurka iyo laba ka dambeeya iyo laba maqhrib ka dambeeya iyo laba cishaay ka dambeeya mar baa labiyo toban nawaafil labada soo kordhaya waa nawaafil nawaafishu waa maxay waa ziyaado waa laba duurka ka horeeya afar duurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya marna waxay noqdaan afar iyo toban iyona waa nawaafil waa maxay waa afar ka horeeya duurka iyo afar ka dambeeya sideedana waa tukan karta marka duurkii muxuu leeyahy inaad labana ka horreyso labana ka dambayso toogu fududa inaad afar ka horraysiiso labana ka dambayso ama laba ka horraysa afarna ka dambaysiso oo lix ka dhigto iyo inaad sideed la ka dhigto afarna ka horraysiiso afarna ka dambaysiso qaala xadaana axmed bnu maniicin qaala sana ismaaciil bnu ibraahim qaala sana ayuub can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi xadaatnii xafsa xafsa waxay ii warantay ana rasul lah sal slam kaana yusallii inuu tukan jiray rakcatayni laba ragcadood xiina yatlucu alfajru wa yunaadi lmunaadi qaala ayuub wa uraahu qaala khafiifatayn waa kuwa labadii harsanaana laba ragcadoodoo khafiifa ayuu tukan jiray marka munaaduhu uu dhawaaqo almunaadi waa muadinkii qala xadaana qutaybat bnu saciid qala xadaana marwan bnu mucayot alfasaariyu can jacfar ibni burqaan can maymun ibni hihraan can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi xafidtu waan min rasuulilahi sal ly slam rasuulka ilah waxaan ka xifdiyey amaanii rakacaatin sideed ragcadood rakcatayni qabla aduhri wa rakcatayni bacdaha wa rakcatayni bacda almaqrib wa rakcatayni bacda alcishaa cabdullahi bn cumar baasaa yidhi qaala ibnu cumar wuxuu uhi waxadaatnii xafsatu xafsana waxaa ii sheegtay ilaa anigu ma ogiye biragcatay ilkhadaad labada ragcadood subaxii walam akun araahumaa min anabi sal slam nebiga maan arki jirin isagoo tukanaya muxuu arki waayey guriguu ku tukan jiray koledu guriga ku tukanayana ma ogaan kara cabdullahi bni cumar oo nin weyna oo aan guriga xilligaa geli karin ma ogaanayo marka waa kaa tobankaasa waxay yihiin rawaatib qaala xadaana abu salama yaxya bnu khalaf qala sana bishr bn mufadl can khalid alxadaa can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qala wuxu uhi sa'altu waxaan weydiiyey caaisha radi allahu canha can salaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam waa salaaddii maalinta qaalat waxay tihi kaana yusalli waa tukan jiray qabla duhri rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray wa bacdaha rakcatayni duhurka ka bacdina laba ragcadood wa bacda almaqribi rakcatayni maqhribka kadibna laba ragcadood wa bacda alcishaai rakcatayni wa qabla alfajri intayni labu tukan jiray waa tobanka tobankaasaa ibnu cumar iyo xafsa iyo caaisha intuba sheegeen xadiikuna waa xadii saxiixa qaala xadaana maxamed musanna qaala xadaana maxamed jacfar qaala xadaana shucba can abi isxaaqin asabiici qaala samictu caasim bna damra yaquulu sa'alnaa waxaanu weydiinay caliyan radia allaahu canhu isagu tiisi buu noqdo wuxu uhi karama allahu wajha waaye karama allahu wajha waa la odhanaya laakiin waxaa la marka saxaabadoo dhan la odhanayo can salaati rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam baan weydiinay min annahaari maalintii uu tukado salaadda maalintii gara oo salaadda habeenkii way garanayeen markaa salaaddii maalintii weydiinayaan qaala wuxuu ihi faqaala wuxuu innakum idinku laa tudiiquuna dalik oo miyaa karaysaan oo ma karaysaane qaala faqulnaa waxaanu ku nidhi man ataaqa kii kara daalika warkaad sheegi doonto oo mina anaga naga midii sallaa uu tukan kii aan karayna dee wuu baran doonaa wuxuu ogaan doonaa inuu halkaa gaadhin qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa ida kaanat ishamsu cadceeddu markay tahay min haa hunaa halkaa markay joogto barigu ishaaray ka hayatiha siday tahay qaabka min haahunaa inda alcasri xilliga casarka markay halkay joogto halkeeda joogto barqada casarkiide halkaasay joogtaa kadalika barqadiina halkaa halkeeda markay joogto sallaa wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood waa duxadii wa idaa kaanat ishamsu markay cadceedu joogto min haahunaa halkaa ka hayhaatina min haahunaa cinda duhri halkaa markay joogto waa halkaa waa markay dhinac yar joogto giftin geeskaaga oo kale joogtaa ka hayhaatiha min haahuna geeskaasoo kale intay joogto sallaa arbacan afar buu marka waa afar ka horeeya duhurkii wa yusallii qabla duhri arbacan duhurka marka la eedaamana afar buu tukanaya wa bacdaha duhur kadibna ragcatayni labuu tukanaya wa qabla alcasri casarka ka horna arbacan afar buu tukanaya yafsilu waa kala saaraya bayna kulli ragcatayni laba ragcadood oo kasta bitasliimi salaanuu salaamo cala almalaa'ikati almuqarabiin malaa'igta muqarabiintae garbaa saaran ayuu salaamaya wnabiyiina nebiyiintana waa salaamaya waman tabicahum cidda raacday ee min almuminiina wlmuslimiin cali bn abi taalib xadiikiisu waa xasan waayo caasim bnu damra ayaa uu yahay khafiif dabt xadiiska waxay weydiiyeen nebiga salaadiisa maalintu waa noocee deeta wuxuu ku yidhi kari karaysaan kaynee karaya haddaanu karna waanu samayn haddaannaan karayna waan ogaanayn noo sheeg wuxuu markay cadceeddu halkaa taagantahay barqada barta casarkii oo kale ay ku beegantahay agga galbeed agga galbeed halkii casar ka joogto halkiisay taagantao barqadiia ayuu nebigu laba tukanayay salaatu duxaa markay halkaa joogto giftinka geeskaaga geeskaaga bidix sida markay halkaa joogto kale ay ku beegan tahay waa cinda qabla zawaal qubayla zawaal intaanay zawaalka gaadhin zawaal waxaa la ydhahdaa intaanay iilanin ya markaana wuxuu tukan jiray afar waa aakhiru waqti duxa baa marka duxadii buu lix tukanayaa wey barqadii caadiga ahayd wuxuu tukaday laba xilliga aanay sawaalka weli gaadhin ee salaada la mamnuucinna afar buu tukanayaa lixdaas waa duxo salaaddii duhur marka la eedaamo afar buu tukanayaa marka laga baxana wuxuu tukanayaa laba halkaasina waa lix casarkiina wuxuu tukanayaa afar waa ka horeeya afar afartan la sheegaya isma wada socdaan way kala go'ayiin laakiin wax diidaya ma jiraan la israaciyo inaad raaciso afarta oo xagga dambe ka atixyaadsato waa lagu ogolaya laakiin waa khilaafu lawlaa waxaa fiican in laba loo kala jaro oo la salaamo naqsado afartaa ragcadooda casarka nebigu waa u duceeyey xataa wuxuuhi raxima allaahu mra'an sallaa qabla asr arbaca raxima allaahu mra'an sallaa qabla alcasri arbaca markay culimmada fiqiguna yidhaahdaan rawaatibta kuma jirto casarku dhallinyar badan waxay u qaataan sunno ma leh male laguma odhan lakiin maxaa lagu yidhi sunnaha nooca rawaatib la ydhaa ugu qiimaha badan rawaatibta ama kuwa ugu qiimaha badan ku jira rawaatibta waxaa ka fadli badanuun witriga keliya ayaa ka fadli badan marka nooca kaley noqonaysaa saddexaadee soo raaco afarta hadaa tukado raxmad ilahi baad helaysaa raxima allaahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan marka dabeetana wuu salaamanaqsanaya yuu ku salleeyaya salaamanaqsanaya u salaamaya malaa'igtii iyo nebiyada